بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اللهم وفقنا لما تحب وترضاه walaalayaal saa la tilmaamay deriska la qoondeeyey inaan ka hadlaa wuxuu ku saabsiisan yahay gaswat alaxzaabi duruusun wacibar ama dagaalkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu galay ee axsaab lo odhan jiray oo aynu u fiirsanno duruusta iyo cibrooyinka ama waxyaabaa laga qaadan karayo sideedaba taariikhdu waa shay aada u muhima in la daraaseeyo taariikh albashariya dhammaanteed nolosha waxa maanta la joogo iyo maamulkeeda siyaasad bay yidhaahdaan dadku waxa maanta jooga iyo mustaqbalka marka la qorshaynayo waa qadaaya siyaasa wixii laakiin shalay dhacay iyo wixii ka horreeyey ama markaynu berri gaadhnay iyo wixii ka dambeeya dee laynagu simo waxa lagu tilmaamo waxaas inuu taariikhda galay taariikhdu waa shay nolosha dhammaanteed looga faa'iidaysto sida awgeed baa ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka wuxuu inooga warramayaa taariikhdii bani aadamtinimada min aadam laga soo bilaabo ilaa iyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo mustaqbalka say waa kaan doonto waxaan odhan karaynaa qur-aanka in thuluth ku dhadhow ama saddex meeloodoo meel in ku dhadhow baa taariikhun ka warramaysaa mid gaal iyo mid muslimba sida awgeed taarikhda waxay u baahan tahay in daraaso gaara lagu sameeyo fawaa'idda taariikhda laga qaataana ma aha oo keliya litasliya in lagu madadaasho oo maanka iyo maskaxda wax lagu xasiliyo ay noqoto ee waxa loo dhigtaa taariikhda waa factabiruu yaa ulil absaar qur-aanka factabiruu yaa ulil absaar marka ilaahay leeyay masalat alqiyaas qadaaya alfiqhi asliyan kumay soo aroorin eeayadda waxay ku soo aroortay qisatu bani nadiir iyo wixii la mid ah waxay ku soo aroortay qadaaya taariikhiya in nolosha looga qiyaas qaato sidaa awgeed markaan taariikhda ka warramayno gaar ahaan taarikh alambiya wاrusul waa qima albashariya waa bini aadamka halka ugu sarraysa ee siyaasad aqoon cilmi maamula waa taariikh mudan markaa in in badan la milicsado oo in badan la indhaindheeyo oo in badan la daraaseeyo oo aan loo daraasaynin in la xifdiyo uun sanad heblaayay dhacdiyo meel heblaayay ka dhacdiyo saatan bay u dhacday laakiin loo daraaseeyo in wax laga qaato wax laga barto noloshaad markaa joogto lagu hago uu noqdo nibraas ama iftiinkaad nolosha ku eegi lahayd sidaa awgeed ghaswat alaxzaab markaynu ka warramayno iskuma dayayo inaan istiqsaa ku sameeyo ama inaan dhammaanteed soo wada bandhigo khaswadda iyo waxyaaba ay culamaai taarikh ka qoreen o dhan ama culamaa alxadiid raxmat ullaahi calayhim jamiica wixii ay ka qoreen oo dhan iskuma dayee inaan soo bandhigo laakiin waxaan isku dayayaa qiraa'a muujisa waayo wakhtigaa iskaba yar oo saacad wax dhiman ayaynu haysanaa inaan soo bandhigo qiraa'a muujisa ama aragti kooban oo ku saabsiisan dhacdooyinkii waaqacada ku saabsiisnaa iyo bacdi duruus ama waxyaabaha laga faa'iidi karayo ugu horayn axzaab waa dagaaladii ugu waaweynaa ee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam soo mara iyo saxaabadiisii haddana waa dagaaladii ugu geeriye dhimashaba yaraa gaal iyo muslimma marka la isku daro culamaa'i taarikh waxaan dhowr iyo toban qof ahay labiiyo toban qof meelaha la sheegaa sideed iyo afar xagga markaa dilka waa wax yar laakiin qaab kaley u weyn tahay culammadu waxay ku tilmaamaan inay dhacday sanadkii shanaad ee hijriyada dabayaaqadiisii shawaal meelahaasi siday u badan yihiin culamaa'i siira bacdi ka mida culamaa'i siira baa yidhaahda maya waxay ahayd sanadkii afraad laakiin muxadisiintu way iswaafajiyeenoo waxay yidhaahdaan qolada le sanadkii afraad bay ahayd iyo qolada le sanadkii shanaad bay ahayd khilaafkoodu bay yidhaahdaan waa khilaaf lafdiyo wuxuu ku saabsiisan yahay taariikhda iyo meesha laga bilaabayo sanadkii maadaama la yidhi sanadka hijrigii hijradii nebi maxamed buu ka bilaabmaya calayhi salaatu wasalaam hijraduna aynu naqaano sanad dhexdii inay dhacday aanay muxaram ka soo bilaabmin halkee laga tirinaya bilaha kusuurtee sanadkaasi uu ku jiray mayaa la tuurayaayoo sanadkii ku xigay muxaram taas baa kow laga dhigayaa mise laba saddex biloodii ka horeeyey hijirada haddaynu idhaahno rabiicil awal meelahaasay dhacday laba saddex biloodkii ka horreeyey horaa loo kacayaayoo muxaramtii hore sanadka ayaa laga soo bilaabaya waxay dhahaan culamaai taarikhi lislaami qaarba meel bay ka bilaabaan saa daraaddeed qolana sanadkooda koowaad wuxuu ka bilaabmayaa muxaramtii ku xigtay hijirada qolana sanadkooda koowaad wuxuu ka bilaabmayaa maxay muxaramtii ka horreysay hijrada marka waa isku mid bay leeyiin labada qowl waa isku macne nin qura ayaa isagu qaba oo ibnu xasam la yidhaahdo isagu ra'yiha ku tegay maye waa sanadkii afraade xaqiiqiya isaguna waxay yidhaahdaan xadiid bukhaari ku yaala ayuu masaladan ka qaatay laakiin xadiidkan culammadu ay tawjiihiyaan waa xadiidkii ibnu cumar ay sheegayey goortii la galay dagaalka kan ibnu cumar ghaswatu uxud afariyo toban jir isagoo abuu soo galay dabeetana waa qoladii nebigu celiyey calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi wuxuu sheegayaa sanad kadibna ama yanii ghaswat lkhandaqna wuu ka qayb galay isagoo maxay ah shan iyo toban jira marka xadiidka uu bukhaari ku yaallaa wuxuu sheegayaa afariyo toban jirkiisiina uxud in loo diiday shan iyo toban jirkiisiina in maxay loo ogolaaday ghaswat alaxzaab taa macnaheed waxa weeyaan buu leeyay uxudna biitifaaq waxa laisku waafaqsan yahay sanadkii saddexaad inay dhacday sanadkii saddexaad hadduu afariyo toban jir ahaa buu leeyay dee ka ku xigana waa khandaq iyo shan iyo toban jir buu ahaa laakiin culamaa alxadiid waxay idhaahdaan xadiidkan waa la tawjiihin karaa isna mashkilad maaha oo waxa weeyaan uxudna wuxuu joogay bay leeyihin afariyo toban jirkiisa markuu bilaabayey khandaqna wuxuu joogay shan iyo toban jirkiisa markuu dhammaanayay marka laysku dardaro waa labadii sannadood unbuu midna bilowgiis ka joogay midna dhammaadkiisii markaa ma cakiraya bay yidhahdaan xadiidku culamaai taarikh siday ku tagtay sababta guud ee keensatay dagaalkani muxuu yahay cumuuman dagaalkani waa qayb ka mida ah dagaalkii muslimiintu ay la galeen nimanka gaaleed xarbiguna muclam buu iska ahaa quraysh iyo muslimiinta udhaxeeya uma baahna runtii riisan tiro badan ama sabab tiro badan inaynu raadino waayo intaasoo dagaal baaba lasoo galo dee dagaalku u taagna heshiis nabadeedna cidima qaadan dagaalkankii ka horreeyana dee uxud baabu ahaayo wixii la ogaa dadka kala gaadheen markaa sabab badan uma baahna in la sababeeyo haddana dhacdo kasta waxyaabo markaa mubaasharo dedejiyaa jiroo la yidhahdo waxaasaa sababay dhacdada tan waxyaabaha sababee dedejiyey koo waxaynu odhan karnaa waxaa ka mid ahaa quraysh oo isla weynideedii iyo tijaaradeedii dhaqaalaheedii aan weli u haynin waddo ay mariso oo muslimiintii intay waxoodii dhacday bay rabtaa haddana tijaaradeedi iyo safarkeedi iyo waxeedu inay nabad galaan shaam tii loo soo tijaaraynaya loo soo baacimujsar tegayeyna weli muslimiinta ka xigoo dariiqaasi weli waa masduud marka inay mar qaadaan dagaal ay muslimiinta ku quustaan dee waa masale ay walba ka fekerayeen uxud dabadeedna dee waaba tii loo ballamay sanadka soo socda in goob la ysugu yimaado sanadkii soo socdana abaariya waxbaa dhacay oo wuu baaqday marka waa dagaal la filayay buu ahaa waxaa kaloo ka qayb qaatay dagaalka kan yahuud reer banu nadiir la odhan jiray ay nebiga isdileen calayhi salaatu wasalaam oo madiine laga saaro khaybar la dejiyey ayaa iyana wafdi diray siday culammaa taariikh ay sheegayaan uu hogaaminayo nin la odhan jiray salaam ibn abilxuqayqi nadari iyo xuyay ibnu lakhtab nadari labadaa nin ay u waaweyn yihiin quraysh baa loo soo diray waxay kala hadlayeen markaasoo iyagu rabeen inay gaashaanbuur weyn sameeyaan si muslimiinta margunta looga jaro war kuba uuu soo koobmo oo dagaalka keligeen ma geli karayna bay leeyihin oo innaga layna soo eri quraysh lafteedu keligeed waxba qaban kari weyday caraba kale oo badan oo la rabo in la dagaal geliyaa jira nimankaasina waxay ahaayeen tallaabadii bilowga ahayd ee mubaasharka ahayd ee arrimaha ka wufuudda kala bixisay si loo qanciyo caalamka madiine ku dhadhow oo dhammi inuu weerarkaa wada qaado si muslimka gunta looga jaro arrintaas si ay u sameeyaan waxay xataa aqbaleen yani politicianska waxaa caadi ah markay masale rabaan inay hirgeliyaan dacayaadka iyo warka ay faafiyaan wax jira iyo waxaan jirinba inay sheegaan xad xaqaa'iqda la indhamaro oo dadka laga dhaadhiciyo waxaan jirin yahuud oo ahlu kitaab ahayd ayaa mushrikiin oo aan kitaabba haysane saddex boqol iyo lixdan sana kacbada u yaallina caabudaa su-aal la weydiiyey warta annaga iyo nebi maxamed iyomaa diin fiican tiise waxba kama jiraane sanamadiinaaba dhaama bay idhaahdeen waa qadiyat tawxiid inay dafiraan iyagoo ahlu kitaaba oo ilaa xad ay aqbalaan tasyiif ilxaqaa'iq si maslaxadooda iyo dantooda ay u gaadhaan waana taa ilaahay qur-aanka ka soo dejiye uu leeyahy alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yu'minuuna biljibti wاlطaaquuti wayaquuluuna liladiina kafaruu haulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiila ulaa'ika aladiina lacnahum allaha laleeyahy subxaanahu wa tacaala ay yidhaahdaan mushrikiina idinkaaba diin dhaama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo inta la socotaa waxba ma hayaan waxay kaloo adeegsadeen wasiilo kasta oo ciidama lagu heli karo fikradda axsaabta iyo isbahaysigu macnayaal badan baa ku jira taarikhdii qadiimka ahaydna waa la isticmaali jiray maanta oo aynu casriga joognana waa la isticmaalaa kow waxaa loo isticmaalaa waxay yidhaahdaan mujtamac weynaha si looga dhaadhiciyo in lagu qanciyo xataa iyadoo dawlad quri ay fulin karto alqadiyadda in si ramsiya looga qayb geliyo oo xataa dadka la laynaya dhiigooda hadhow la garanba waayo wax loo raaco that's why maanta iyadoo duwal waaweyni joogaan oo keligood ay duulimaadka qaadi karaan haddana ay u ururiyaan soddon yaryar aan waxba taraynin oo min boqol iyo konton askari ama dhowr boqol askari kaga qaybgelaya bimujarad magaca weyne la rabo waa sababtii hijradii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyadoo nin quri uu dili karaya layidhi dhiiggiisa aan feeraarino ee dad tiro badan looga qaybgeliyey kadalik ba halkana axsaab tiro badan iyo qabaa'il tiro badan loo urursaday kuwa yaryar ama kuwa aan lahayn ahdaafta siyaasigaee la yaqaano lacag baa lagu iibsadaa shiraau dhimam waa sababtii eh, xataa hijradii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam suraaqata bnu malik iyo nebiga waxbaba kama dhexaynin laakiin suraaqo geel baa la sheegay laba boqoloo halaad inuu helayo haddii waa mercenaries maanta dad calooshoodoo shaqaystayaal iyo dad tiro badan baa la gataa oo la dagaalgeliyaa oo an iyagu wax hadaf ay dagaalkan ka leeyihin jirin inay dhuuna helaan mooyaane walidaalik baa nimankii reer banu nadiir culammaai taariikh sida ay sheegaan ibnu isxaaq bisanadih weliba sanad xasana ila ibnu cabaas ibnu hishaamna uu soo aroorinayo sanad saxiixa ilaa curwa curwata bnu zubayr waxay soo aroorinayaan in loogu talagalay in qabaa'il badan la ururiyo qabaa'ilka la ururinayo maxaa ka mid ahaa qabiiladii weyneyd khatafaan lo odhan jiray khatafaan waxaa la yidhi dagaalka nala gala khaybar waxaa timir ka baxana qaata thamaru khaybar nuskeed qaata timirta khaybar oo dhan nus ahaan baanu idin siinaynaa iyana waa qadiyad kale oo lagu dagaalgeliyey waa shiraau dhimam waxaa meesha tan markaa isa soo urursaday qabiilkii la odhan jiray quraysh iyo intay xilfi wadaag la ahayd ee cagaa ku wadatay kow waxay dhahdaan ilaa afar kun oo nin ciidan gaadhayo kooxdaas iyo say culamai taarikh tilmaamaan waxaa kaloo soo raacay qabiil weynaha khatafaan loo yaqaano oo ay la socdaan banu asad oo ay ka mid yihiin banu sulaym iyo banu asad iyo fazaara iyo ashjac iyo banu mura qabaa'ilkaasi oo dhan oo iyana lix kun oo ciidan ah dad ku dhodhow gaadhaya waxaa kaloo iyana soo galay dagaalka kan oo lagu tala jiraa inay iyana ka qayb qaataan yahuud gaar ahaan yahuuddan reer banu nadiir ee dagaalka hurinaysa intaasoo dhammi axzaab bay koobeen ciidamo la ururiyey oo muslimka ku wada duulaya ahdaaf kala gedisanna leh jaanibka kale nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu dad feejig bay ahaayeen dad og caalamka agtooda iyo waxa ka socda dad mukhaabaraadkooda iyo dadkooda waxbaadha ay wax badan ogyiin warkii baa yimi muslimiintaah oo loo sheegayo in dhibtaasi soo socoto nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu shiriyey markaasi saxaabadiisii markuu shiriyey ayaa waxaa laga warramay dagaalkaas iyo wax laga yeelayo nebiga dhaqankiisana waxaa ka mid ahaan jiray calayhi salaatu wasalaam wixii aan waxyi ka soo degin inuu saxaabada shiriyo oo wax weydiiyo iyadoo shirka looga jeedo markaasi kow dadka quluubtooda inay fiicnaado fiicnado qofku markuu og yahay inuu qadiyadda iyo waxa laga yeelaya qayb ku leeyahay oo ra'yi ka dhiibto caynkay yahay inuu ka qayb qaato way ugu muhiimsan tahay laakiin hadduu arko war uun qolo inta qol yarqe soo gasho haddana ay soo baxdo un iyagoo sida waxaa laga yaaba inaanu hore ugu qancin waxa loo shiriyey in ra'yigooda la helo oo mushaawaradu shuurada tani waxay u dhacaysay in dadka aaraadooda la helo waxaa loo shirinayey in dadkan la tababaro waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam ugama jeedin oo keliya maanta maxaa la yeelayaa laakiin inay noqoto qadiyada siyaasigaee loo baahayay bulshada muslimka inay ku dhaqanto wakhtiga soo socdana haddii la rabo dad in la traingareeyo waa iminka la tababaraa waa in dhacdooyinka xaqiiqiga lagu tababaraa waa inaanay ahaanin tababarku theory loo sheego la yidhaahdo eh, shuurada way fiican fiicantahy shuurada waa fiicantahy shuurada way fiicantahy looma baahna waxaa loo baahanya practically in dadka laga qaybgeliyo waxaa la rabaa qiyaadaadka iyo hogaanka mustaqbalka ee muslimiintu inuu xanaka siyaasiya yeesho yacnii aqoon dhirindhirineed oo bulshada iyo mashkilaadkeeda in la dhirindhirin karo in la baro dabeetana inuu iminka kasii qayb qaato waxaa la rabay in la dareensiiyo almas-uuliya dareenka ummadda muslimka ah dhibteeda inuu qofku qayb ka mida yahay ou dareemo markaa alqadaaya alcaama inuu yahay qof ku warwarayo ka fakerayo ka talinayo ka ra'yi bixinayo o eegaya saa daraaddeed buu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo ah sayidu waladu aadam isagoo ah kii waxyigu ku soo degayey isagoo ah kii hadduu gafo qur-aanka lagu saxayay isagoo ah baynu leenahay shakhsiya inteenna kale layna yidhi wuxuu qabto isagu ku dayda isagoo ah ku ilaahay qur-aanku yidhi wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa hawadiisa kuma hadlo waxyi loo waxyooda mooyaane ayuu haddana leeyahy war maxay idin la ti warku halkaasuu marayaa waana laysu keen kaashaday waana lasoo socdaa maxaa talo ah taladii muslimiinta waxaa ka soo baxay ra'yi ah makiido dagaal oo cusub istraatiijiya dagaal oo aan carabiba aqoon caalamka carabeedba hore loogu haynin in god la qodo god in la qodaa taariikhda carbeed ee hore laguma hayee jaahiliga ahaa wa awal qadya taariikhda alcarab dhufashada noocana loqoto godkaas baa lagu tashaday in la godka culamaai taariikh waxay tilmaamaan wuxuu ahaa ra'yigii salmaan alfarisi xadiis saxiixa looma hayo bal ee eh, ninkii taarikhda qolada taarikhda hortay ugu horreeya tilmaamaa waa abumacshar sindi abumacshar sindina boqol iyo koob iyo toddobaatankii buu geeriyooday sanadkiisuna ah, sanadaan waxba ka jirin laakiin inama dhibayso inuu salmaan noqdo qofkii ra'yiga soo jeediyay inuu mid kale noqdo mushkilad maaha in khandaq noqoda waa waaqican iyadu muran u baahnayn ra'yigu kuu doono saxaabiyaha ka yimaadee waxa la ysku aqbalay in god la sameeyo godka kani waa istraatiijiye odhanaysa magaalada madiina yaynan ka bixin o dacalka madiina buur silic la yidhaahdo oo xaggan hore ku taalla buurta aan dhabarka saarno buurta xaggeeda hore oo labada xarro yacni madiine waxay u dhisan tahay qaab ah galbeedka iyo barigu waa dhul xaraaro ah yacni xarra waa dhul ah maxaa la yidhaahdaa volcana markuu qarxo ee dabeetana didib ay noqoto aan faras iyo lug iyo waxba toona aanay mari karin marka labada dhinac waa meelo buuraleeya ah, oo aan faraska iyo lugta iyo midnaba ku fiicnayn la mari karin xagga koonfureed ee magaalada waxaa ku yaalla guryo badan oo isku xidhiidhsan oo sidii suura oo kale dayr oo kale u samaysan waxaa ku yaalla beerihii timirta ee ugu tirada badnaa oo beeraha aada u tiro badan oo dhirtu isku xidhantay baa ku yaalla dacalka hawd bari ina waxaa ku samaysan qalcadaha reer banu nadiir ay leeyihiin reer banunadirna eh, reer banu qurayda banu quraydana nabiga calayhi salaatu wasalaam heshiis bay kula jirinaa inay magaalada wada difaacdaan idan waxaa loo arkaya xagga koonfureedna inay xidhan tahay oo lug iyo farastoona aanu ka soo gelaynin jihada qudhee bannaani strategically ee ciidan ka iman karaa waa jihada markaa waqooyigaa jihada waqooyiga labada xarra inta u dhaxaysa baa gebigeed ba aan qodno waxay culamaai taariikh markay warinayaan ku sheegaan ilaa shan kun oo dhudhun inay ahayd intaa shantaa kun ee dhudhun aan qodna dhammaanteed god ballaciisa caynkaasi ilaa sagaal dhundhunuu yahay cumqigiisa ama dabtigiisa hoos intuu u qodan yahayna toddoba ilaa toban dhudhun tahay meel aan farasna ka boodin lugina marin aan samayna baa la yidhi qaabkaas baa loo qaabeeyey dabeetana tobankii nin ee muslimiinta ka midaba in afartan ah ayaa la siiyey baa la tilmaamaa in afartan dhudhun dherarkeedu yahay ayaa la siiyey godkii bay muslimiintu qodistiisii bilaabeen la dedejinaya ciidamo aada u tiro badan baa soo socdana godkaas baa nin walba laga rabaa tobankii ninba inay qodaan god dhan xaggaana afartan u ah xaggaana sagaal u ah xaggaana toddoba ilaa toban inta ka dhexle waa waana ciidanka soo socda in laga gaadho intaanu magaalada madiine soo gaadhin inuu godkaasi dhammaystirmo waktiga la joogaa waa wakhti uu baraf dhacayo aad u qabow waa mar labaadee waa sanad abaareed waan wax la cunaa magaaladaba ku yeeryihiin ama se aanay oolin waa ka axaadiista saxiixa ay tilmaamayso in waxay haysteen ay ahayd in yaroo shaciira shaciirku waa midhaha qaybta weliba inta badan xoolaha la siiyo aan dadku inta badan marka hore cunin allahuma ilaa inu waxa kala waayo mooyaane shaciirkaasi iyobay haysteen subag yar oo xadiidka saxiixa bukhaari ku yaalla uu tilmaamayo subag yar oo gaboobay oo uraya xataa labadaasaa inta la isku kariyo ayaa cunno طacam kariiha leh oo riix kariiha muntina ah leh sia xadiista bukhaari ay tilmaamayso cunno dhadhankeeduna xun yahay oo aanu dhadhan fiicnayn urteeduna aanay fiicnayn ayaa wax la liqaba meesha yaalay dagaalkaasina waa soo socda waxay dhacaysay maalmaha qaarkood saddex maalmood oo isku xigan ninka godkaa ka shaqaynaya sidaasee dhaxantu qabowgu waa wakhtiga ugu gaajo badan leh ee waxaasoo qaboobay dhacayaan wax la cunaba inaanu helaynin sida axaadiis saxiixa ay tilmaamaysa ama bukhaari ku soo aroortay haddana maadaama nebigu kala qayb galay calayhi salaatu wasalaam oo dadkoo dhamme ay wada qodayeen waxaa fududaanaysay in shaqada la qabto laakiin shaqadan qabashadu xad bay gaadhaysay uu nin saxaabiyi tilmaamo ilaahay rasuulkiisiiyo gaajo inuu liito waxba qaban kari lahay intuu beerkiisa uu kor uga qaado uu tilmaamo in dhagax ugu xidhan yahay nabi maxamedna uu tilmaamo calayhi salaatu wasalaam inu isagoo laba dhagax xidhan yahayba waxaad qiyaastaa xad nebigii alla soo diray ee muslimiin oo dhan rasuulka uu ahaa ee ummadda hogaaminayay gaajo daraaddeed uu beerka dhagax ku xidhan yahay haddana uu godka wax ka qodayo bale axaadiista saxiixii waxay tilmaamaysaa inuu ciidda gurayay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam meesha adkaatana isaga madaraqa loo dhiibayay bale axaadiista waxay tilmaamaysaa xataa waaraa baana in boodhku uu qariyey nebiga beerkiisa waan waxba jidhkiisa laga arkayn isagoo aada u caddaa haddana jidhkiisu inuu qarsoomay boodhkii iyo wixii ku dhacayay iyadoo xaaladdu ay caynkaa tahay ayuu nebi maxamed gabayadii uu tirinayay cabdillaahi bnu abirawaaxa mid ka mida buu ku celcelinayay isagoo leh allahuma lowlaa anta mahtadayna walaa tasadaqna walaa sallayna faanzilan sakiinatan calayna وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا buu u celcelinayay gabay cabdللaahi بن abi رawاxa صaxaabiga la ydhahda u leeyahy ayaa heesihii meesha laga qaadayay lagu celcelinayey markuu nebigu weedhatan u qaado ayay saxaabaduna waxay ugu heesayeen naحnu الadiina baayacuu محamada عlى الجihaadi ma baقيna أbda annaguna waxaanu nahay kuwii nebi maxamed kula heshiiyey heshiiska kula galay islaamnimo iyo jihaad inta nafi nagu jirto intaanu meel qoyan leenahay rag dirir ayaanu nahy markaasuu nebiguna ugu jawaabayay allahuma inahu laa khayra ilaa khayra alaakhira fabaarik fi lansaari wlmuhaajira wa fii bacdi riwaayaat faqfir lilmuhaajirati walansaar ilaahayow ama allahuma laa caysha ilaa caysha alaakhira riwaayaadkaasoo dhan waa soo arooreen ilaahu nololi ma jirto nolosha aakhira mooyaane ama khayr ma jiro khayrka aakhira mooyaane ilaahu barakee ansaar iyo muhaajiriinba ama muhaajiriin iyo ansaarba dembigooda dhaaf weedhahaasaa la isweydaarsanayay nebi maxamed iyo saxaabadiisii iyadoo godka la qodayo waxa ay sheegaan culamaai taariikh wakhti aada u yaroo lix maalmooda shan kun oo dhudhun in la qoday waa usbuuc godka intan leeg in laga gaadhsiiyey waxyaabaha dhacay waxaa ka mida gaajo markuu yaabay jaabir ibnu cabdilaahi ayuu nebiga u yimi calayh salaatu wasalaam reerkiisii buu utagoo wuxuu idhi na nebigii aada u gaajoonaya baan arkaayo dhibi ka muuqatay xadiidkii bukhaari waxba ma haysaa markaasay tiri waa hartaa yar iyo iyo saac shaciir ah galaan yar ama waxoogaa yaroo shaciira baa yaalla naabal intaa dheriga ku rid buu yidhi hartan yarna neefka gawrac inta shaciirana dheriga ku rid aa nebiga u tageen wuu soo dhukusoo nebigu uu dhegta u calayhi salaatu wasalaam isagoo le ilaahay rasuulkiisiiyo dee in yaroo haryar iyo in yaree adiga iyo dhowrka midha kale kusoo raaci kara nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii intaa loo sheegay buu saxaabadii u dhawaaqay waxa uu sameeyey jaabir ayna dareeraya buu yidhi jaabir baa argagaxay markaa ila xarbu iyo galaal nabi maxamedna wuxuu leeyahy alayhi salaatu wasalaam micno waxayna siiyey jaabirayna dareeriya jaabiroo baqaya iyo nebigii baa isa soo raacay xadiidku wuxuu sheegayaa kun nin inay soo dhaqaaqday kun nin oo gaajaysan qiyaasoo god qodayay oo intaasoo maalmood oo dhaxri ku dhacaysaan waxba haynin jaabir wuxuu ku yidhi nebigu alayhi salaatu wasalaam daboolka ha ka rogin baalka uun kasoo gurun kolba toban toban ragga usoo daayo ka gur waxbaa ka rogine waa uu duceeyey nebiguyo ilaahay baa uu barakeeyey dhammaantood waa dhargeen kunkii ninba jaabir iyo xaaskiisi iyo intanina waa ka dharagtay baaqigiina hadiyad baanu dadka ugu qayb qaybinay buu jaabir leeyo hadaaya baanu u kala diray marka uu ku adkaado meesha la qodaya <clears throat> nabigaa loo yeedhay calayhi salaatu wasalaam oo waa kii dhagaxu didibkii kusoo baxay ay u taag waayeenee nebiga loogu yeedhay madaraqaa loo dhiibay nebiga calayh isalaatu wasalaam intuu qaaday ayuu wuxuu lahaa allahu akbar markuu ku dhufto ayuu wuxuu lahaa ucطiitu mafaatiixa shaam wallahi inii la absur qusuuraha alxumr waxa laysiiyey buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam furayaashii shaam halkaasay iga bidhaamaysaa buu nebigu leeyay gurigii casaa ee looga talin jiray shaam weeyaan asaaca haddaan arkayaa buu leeyahy markaasuu mar labaad ku dhuftay nebigu in baa go'day mar labaad buu ku dhuftay isagoo leh allahu akbar ucطiitu mafaatiixa faris wallahi inii la absaru qasra almadaa'in albaydaa wlabyad waxaan arkayaa buu nebigu leeyahy waxaa laysiiyey furayaashii bersia waxaana laysiiyey buu waxaan halkaa ka arkayaana gurigii caddaa guriga cad iyo guriga cas ay ah dunida maqli jirteen in dawladaha waaweyn looga taliyo labadii dawladoode hore dunidana laba guraa looga talin jiray mid cas iyo mid cad kacadna waxaa lahaan jiray dawladdii bershieraaniyiinta kacasna dawladdii qaysar christianityga ayaa lahaan jiray waa arkayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mar saddexaad buu ku dhuftay gobol kale dumay isagoo leh allahu akbar ucطitu mafaatiixa yaman wallahi inii la absuru abwaaba sancaa min makaani hadihi saaca albaabadii sanca markuu nebigu bushaaraynaya waa waqti muslimka lagu xeeran yahay oo toban kun oo ciidani ay soo socoto dad gaadhaya culammaduna waxay dhahaan dadka madiinaba ku nool tobanka kun ma gaadhaynin halkana ciidanka soo socdo qura ayaa toban kuna kuwana dumarka iyo carruurta iyo waxa magaalada joogaba marka laysku dara bay dhahdeen toban kun ma gaadhaynin culamada taarikhda kuwa ugu badane sheega waxay dhahay ilaa saddex kunoo nin oo ayay ahaayeen ibnu xasam isagu waabu ka dooday wuxuu dhaha sagaal boqolla kamay badnayn laakiin ra'yiga ibnu xasam waxba kama jiraanoo dee xadiidkii bukhaari aynu iminka tilmaamaynay ee jaabir inta gurigiisa wax ka cuntaaba kun ahayd sidaa awgeed ciidanka intaa leegoo soo socda oo dadku baqayaan oo qabow oo gaajo oo naf isugu timi ayuu nebigu bushaaraynayay isagoo leh furayaashii shaam iyo beershi iyo meel walba waa lay dhiibay markaasay saxaabaduna waxa uu nebigu ku bushaaraynaya rumaysnaayeen iyagoo leh hada maa wacadana allah warasuuluh wasadaqa allah warasuuluh wamaa zaadahum ila iimaana watasliima iyagoo le kaas waa wixii ilah iyo rasuulkiisu noo yaboheen ilah iyo rasuulkiisuna run bay sheegayaan waxaasoo mashkiladina iimaan iyo tasliim mooyaane wax kale kumay kordhinin baa laleeyahy subxaana wa tacaala jaanibka kale suurat alaxzaab waxay aada uga warramaysaa munaafiqiintii iyo qaabkay u fakerayeen waa ka ilaahay leh waid yaqulu lmunaafiquuna waladiina fii quluubihim maradu ma wacadana allah warasuuluhu ila guruura waid qaala طaa'ifaة minhm ya ahla yadriba la muqaama lakum farjicuu wysta'dinu fariiq minhm الnabiy yaquluuna ina buyutana cawra wma hiya bcawra in yuriiduuna ila firaara wlow dukhilat calayhim min aqطaariha ثuma su'iluu اlfitnة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يصيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا qad yaclamu allahu اlmucawiqiina minkm wاlqaa'iliina liikhwanihim haluma ilayna walaa ya'tuuna alba'sa ila qaliila ashixaة عlaykum faإida jaءa alkhawfu ra'aytahum yanduruuna ilayka taduru acyunuhum kaladii yuغsha calayhi min almowt faإida dahaba alkhawfu salaquukum balsinaةi xidaad ashixaة clى اlkhayr ulaئika lam yuؤminuu faaxbaط allahu acmaalahum wakana dalika calى اllahi yasiira يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا aayadkaasi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku sifaynayaa munaafiqiinta iyo halkay arrinku ka marayay oo ilaahay uu ku tilmaamayo inay leeyihiin munaafiqiinta iyo kuwii bukay maa wacadanaa allahu warasuuluhu ilaa guruura ilaah iyo rasuulka rasuulkiisu waa guruur waana kadiyaanuun waxba nooma yaboohin bala eeg meeshaanu ku sugannay ciidankii kor buu naga xiga hoos buu naga xiga meel walbuu naga jooga waa kaaji kare la'aanay bay tilmaamaya waa ka ilaahay le subxaana wa tacaala kolba marmarsiiyay keenayaan ay leeyihiin guraygiibaa naga guryahayagiibaa kashifan iyo halkan baan iyagoo rabo un baa ilaahay le inay goobta ka baxsadaan ilahay wuxuu tilmaamayaa haddii loo soo geli lahaa ee madiine gudaheeda loogu iman lahaa o laodhan lahaa gaalooba kamabay waabteen baa ilaahay leeya markaasay gaalada iska raaci lahaayeen yacni marka mowqifku adkaado ee qadiyaddu ay cidhiidh toonto mawaaqifta dadkaa ilaahay tilmaamaya meelaha istaagay qur-aanku taarikhdiisu waxay taarikhda kale kaga gedisantahy taarikhyahanadu markay taarikhda qorayaan waxay ka warramaan dhacdooyinkii fisibulkaha la arkayay ee meesha taagnay waxaasaan u taagnaa waxaasaan arkayay ilaahayna wuxuu ka waramaa qalbiyadu iyo siay u gagadoomayeen iyo meeshay maraysay waa taariikh aan cid sifayn kartaa jirin kitaaburaxmaan mooyaane ilaaha haybka og mooyaane dadka quluubtooda cid ka warrami kartaa ma jiro idan taarikhda qur-aanku ka warramaya way ka gedisantahay in badan taarikhda basharku uu qoro muslim iyo gaalkuu doonayaba ha noqdee ilaahay wuxuu ka warramayaa taariikhdii quluubta bini aadamka ee madiine ku madiine joogtay xaaladaasi nin walba qalbigiisa wixii ku jiraiyo sidii u fakerayey iyo wixii maskaxdiisa wareegayey markaasaa ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala haddii hareeraha magaalada looga soo geli lahaa waxay ku dhawaaqi lahaa oo la odhan lahaa waar gaalooba markaaba waa gaaloobay lahaayeen baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala ilaahay baa wuxuu leeyay iyagoo ilaahay ballan hore ula galay haddana waa dhabar jeedinayaan baa la leeyay subxaana wa tacala waxaad ku tidhaahdaa war ororadkiinu geerida ma celiya dhabaa ilaahay leeyay ororadka ayaa yaacaysaan mawdka iyo dilka midna ma celiyo noloshanna in yarun baa laydin raaxayn doonaayo waa laydin qabanaya war ilaahay hadduu xuma idinla doono idinka celinaya haddaa ilaahay ka carartaan ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala ilaahay waa ogyahay intaasoo qura kumay sugnayn iyagoo quri ma baqaynina haddana bulshaday wareerinayeen oo baqa geli oo bale ku akhri oo khalkhal rid oo waxaasay akhrinayan baa ilaahay leeyay baquhuna wuxuu ka joogay baa ilaahay leeyay meel ishu ay wariiri oo wareegayso waad moodo in iminka geeri lagu wada xukumay inay geeri kalladii yukshaa calayhi min almowt sidii kii iminka geerida lagu xukumay ayay la mid ahaayeen haddii dhibtu joogsatana baa ilahay leeyay waa qaar hadal badan oo carab midiyoo wax sarayaan mar qurayda kaleba beledu markay dhacdana waa kuwaasi baqaya ee xiimaya marka nabadu joogtana waa dad afkooda loo taakelayn baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala waxay u malaynayaan baa alla yidhi subxaana wa tacaala axzaabtii iyo nimankiina cidiba tegin waa xaalkii munaafiqiinta munaafiqiintu marka waxay ahaayeen dad baqaya oo qulubtoodu ay gariirayso oo ilaahay subxaana wa tacaala kalsooni aan ku qabin oo ay ka luntay oo intaa ku darsaday dhiirani ee ilaahay subxaana wa tacaala xuduuddiisa ka xadgudbaya halkuu markuu qofku beledu qabsato u ilaahay lujuu u samayn lahaa u dhankiisa u noqon lahaa iyo inay dadka kala hor yimaadaan camal makhduuc shaqada oo ay dadka ka weeciyaan oo ay niyad jabiyaan oo ay dhib ku ridaan mu'miniintiina waxay isku dayeen haweenkoodiiyo wixiina inay qalcaddii ugu adkayd dejiyaan qalcatu faaric bani xaarita qalcad ay lahaayeen iyaguna inay difaac galaan ciidan toban kun oo askari gaadhaya baa muslimiinta dul taagan iyagana waxaa la tilmaamaa saddex kun inay ka yar yihiin war kale haddana soo baxay oo a dadkii gudaha la joogay ee nebi moxamed heshiiska ay kula jireen ee ahaa in magaalada la wada difaacdo heshiisyadii markuu nebigu magaalada madiine yimi uu la galay nimanka yahuudeed reer banu quraydo oo ka tirsan iyaguna heshiiskaasi way buriyeen oo way ka baxeen oo waxaa laga dhaadhiciyey in in muslimiinta gamta loo joogsanaya heshiisyada nimanka xooga badan le maanta hadday ka hadhaan inaanay waxba faa'iidaynin darafka daciifkaa ah, maxaa kala heshiinaysaan baa laleeyahay darafka qawiga meeshaba qabsanaya maa la heshiisaan intaad niman ah, cidhibtooda la goynaya maanta aad raacaysaan xuyay ibna akhtab nin la odhan jiray oo safiya dhalay haweentii uu nebigu qabay calayhi salaatu wasalaam oo gaalada ama yuhuudda odayadooda ka mid ahaabaa yimi wuxuu yimi nimankii reer banu qurayda wuxuu ku qanciyey in cahdigaasi la buriyo siduu ugu waday wuxuu gaadhsiiyey xad uu leeyahay aniguna waan idinla jooga xataa hadday jabaan oo axsaabtu ay idinka tagaan anaa idinla gelayo idinkula dhimanaya maxaa cid kaleba u sugaysaan reer banu qurayda markii muddo la wadwadayna waxaa laga dhaadhiciyey in ay ka baxaan cahdigii ballankii ay nebiga la galeen calayhi salaatu wasalaam nabiga waxaa la yidhahdaa wuxuu diray zubayr ibnu alcawaam oo yidhi warbal iisoo indhaindhe sida waxu jiraan markuu wax dareemay waa maalintuu nebigu lahaa likulli nabiyin xawaariya wa xawaariyi zubayr nebi waliba gargaarayaal buu leeyay anigana gargaarayaashaydu waa zubayr ibnu alcawaam zubayr baa soo indhaindheeyey wuxuu war nebiga u keenay ah inay nimankii ballankii ka baxeen haddana labadii sacad baa la diray sacd ibnu mucaad iyo sacd ibnu cubaada oo la war bal soo hubiya iyana waa soo indhaindheeyeen reer banu sacna nimankii loo yidhaahdo waa zayd ninkii loodhan jiray qoladuu ka tirsanaa xibrigooda ahaa ee axaadiista gaarkii kusoo arortay cala kulli xaal bani sacna niman la yidhaahdo mooyaane inay intii kaloo dhami iyana heshiiskaasi buriyeen ayuu keenay oo xuyay ibnu lakhtab ninkaa la yidhahdaa kacb ibnu asad ninkii loodhan jiray quradiga ahaa ku qanciyay in sidaasi waxaa soo baxay awal toban kun oo askari baa la garan lahaa si loo galo iminka magaalada ciidankii la yidhi waa wada difaacanaynana qayb baa jabtay oo raacday gaaladii waa ka ilaahay subxaana wa tacaala mowqifkaasi sawiraya leh id jaa'uukum min fawqikum wamin asfala minkum waid zaaqat alabsaaru wabalaqat alquluubu alxanaajir watadunnuuna billahi dunuuna hunaalika ibtuliya almu'minuuna wazulziluu zilzaalan shadiida waxaad xustaaba alla leeyahy subxaana wa tacaala id jaa-uukum min fawqikum wamin asfala minkum markay kor iyo hoos bayda kaga yimaadeen ba ilahay leeyay subxaana wa tacaala kor quraysh iyo qatifaan iyo wixii ay caga ku wateen baa ka yima toban kuna askariya hoostana qalcadii qura ee ku taalay koonfur bari aynu nidhi waa qaybihii aan khandaqaba laga ee lagu talagalay inay dhirta iyo waxaasi qolada ku jirto reer banu qurayda ah ayaa iyana heshiiskii buriyey oo galada raacay ilahay markaasuu leeyay waid zaaqat alabsaaru wabalaqat alquluub alxanaajir tacbiirka qur-aanka u fiirso ishu markay weecatay baa ilahay leeyay waxba arki weyday markuu qofku boqo waa uun ishu iska wararagalaado wax badan ma arkayo waayo qalbigii dhulkii waxaana la isgarayn lahaay oo dhami way maqan yihin warkay ishu diraysaaba ma gaadhayo qaybtii aana la isgarayn lahay sidaa daraaddeed baa ilahay wuxuu leeyay idzaaqat alabsaar wabalaqat alquluub alxanaajir wadnaha wuxuu gaadhay baa la yidhi xanjarada waa halkan wadnaha dhugdhugtiisi feedhaha kama dhugdhugle markan baa ilaahay leeyay dhuunta halkan buu ka dhugdhugleeyay baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala qofku markuu boqo waa wada dubaaxiya ilahay wuxuu tilmaamayaa wadnaha sanqadhiisu inay halkan ka baxayso qiyaas nin wadnihiisu halkaa ka dhugdhugleeyay balada haysataa inta ay leegtay ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wa balagat alquluubu alxanaajir quluubtii waxay gaadhay baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala alla ku tilmaamaya subxaana wa ilahay wuxuu leeyay watadunnuuna billahi dunuuna munaafiqiintiina waxaa la yidhi aa malaynayseen waa munaafiqiintii kuwaas mala liita a ilaahay ka malaynayseen oo ah nebi maxamed iyo intaan la socota inaan alle u gargaaraynin ilahay baa wuxuu leeyay hunaalika btuliya almu'minuuna wazulzuluu zilzaalan shadiida goobta tan baa ilahay leeyay subxaana wa waxaa waa la imtixaamay dadkii mu'miniinta ahaa oo waxaa la gilgilay gilgilan daran baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala markaas buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu bilaabay inuu adkeeyo difaaciisii kow ila nimanka reer banu qurayda iyana jebiyey heshiiskii marka waa in ciidamo kale oo carruurtii iyo dumarkii iyo dadkii muslimiinta iyo magaalada madiine ilaalin kale waa in la sameeya laba boqol oo nin ayaa loo dhiibay saxaabi la yidhahda salamata bnu laslam saddex boqol oo nin oo kalena waxaa loo dhiibay zayd ibnu xaarita shantaa boqoloo nin inay dawriyaad galaan a ah, magaalada inay ilaaliyaan oo xagga koonfureed oo ay takbiirtaan oo nimankii kale ay baqogeliyaan yani ciidankii saddexda kun ahaa ee ka hor jeeday waxaad mooddaa shan boqol haddana in la qabadsiiyey xagga dambe in la qabadsiiyey mas'aladii waa adkaatay waa gilgilaantay magaaladii munaafiqiintii warkan baa ka yeedhay iyagoo dhuumanaya baxsanayo baxsanaya nebiga ka baxsanaya oo le guryaha iyagiibaa mushkilada ka jirta iyo waxna iyagoo raba inay baxsadaan xisaarkaasi wuxuu soconayay siday culamada qaar tilmaamaan bil culamada qaarna afar iyo labaatan casho aduu bil wax ku dhadhow ayuu maxay ayaa go-doomintaa muslimiinta lagu hayay oo intaa weeraradu ay isdaba socdeen natiijadii dagaalka kanise waxay noqotay in ilaahay subxaana wa tacaala ciidamadiisa uu keeno oo dabaylo iyo ciidamo iyo waxaanay dadku arkayn in halla keeno ya ayuha aladiina aamanuu dkuruu nicmat allahi calaykum id jaaatkum junuudun id jaaatkum junuudan faarsalnaa id jaaatkum junuuda faarsalnaa calayhim riixan wajunuuda lam tarawha wa kaana allahu bima tacmaluuna basiira war kuwa iimaanka laga helayo waxaa xustaan baa ilaahay leeya alla nimcadu idin siiyey oo ah inay idin timi ciidamo kumaankumo aydan iska rabi karin faarsalnaa calayhim riixa baa ilahay leeyay dabayl baanu ku itixaanay iyo wajunuudan lam tarawha ciidan aydan idinku arkaynin ilaahay hadduu kuu gargaarayo rabu samaawaati walardi hadduu kula jiro dee jabi maysid uma baahnid malaa'igan la soo diray yani haddii rabu samaawaati walardi uu kula jiro jabi maysid ilaahay wuxuu tilmaamaya markaa ciidamo ka baxsan basharka intan la arkayo labadan kun iyo tobankan kuna iska hor jeedaa ciidan aan ahayni meeshan inuu ka dagaal galay iyo wariixan dabayl baanu idin soo dirnay ba ilahay dabayshan maxaa ka mid ah xadiidkii xudayfa ee saxiixu muslimka ku yaalay waa kii sheegayay xudayfa ibnu lyamaan baa wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi war yaa aakhiro yaa jannada macayga noqonayo kacayo bal ciidankii waxay yeelaan ii soo eegaya markaasaa la iswada nabay buu yidhi dhibtii iyo gaajadii iyo baahidii iyo wixii dadka haystay markii dambe nebigu igu yidhi buu yidhi xudayfa u kac adigu marka hore waxay ahayd yaa volontier ah laakiin markan dambe awaamir baa socota kac baa la yidhi xudayfa adigu qasab bay noqotay buu yidhi inanka xadiida xadiidka wuxuu u sheegayaa qolo ka dambaysaoo taabiciina waxay idhaahdeen mid nebi maxamed baa idin dhex socdayoo markaasuu cagaa ku lugaynayay wallaahi haddaanu soo gaadhna bay dhahay nebiga mabaanan aqbaleen anigu inuu dhulka lugeeyo ee wax xambaarsanaan lahayn bay leeyihin dabeetana xudayfa wuxuu leeyahay xambaarsanidu macna sheegi mayse inaad eh, qof qaadoo suuqa la lugaysaa wax weyn sheegi mayse miyaa ogeydeen buu leeyay markaasuu qisadan ka warramaya yani itibaaca xaqiiqigii inuu yahay manhajka in la fuliyo in la isqaadqaado inaanay arrintu ahayn markaasuu xudayfa wuxuu leeyay miyaa xaggaad joogteen markuu nebi maxamed leeyahay alay slam waryaa jannada macayga qiyaamaha noqonaya oo cid kacda la waayey dhibta iyo mushkiladda iyo dhibta taallay yaa volonteer noqonaya u nebigu leeyahy oo markii dambe laygu yidhi buu yidhi adiga qom ya xudayfa kac adigu xudayfow bax buu nebigu ku yidhi oo ciidanka dhex tago ii soo eeg dhibta iyo waxa ciidanku halkuu kala marayo adigoo cidnaba baqagelin waxba ha yeelin waan soo baxay buu yidhi markuu ciidankii dhex yimi ayuu shakiyey abu sufyaanoo wuxuu ku dhawaaqay nin walowba hubi cidda dhinacaaga kuwii hareeraa iga fadhiyey baan kaga horreeyey buu yidhi waa kuma markaasuu yidhi waa hebel hebelkii xaggana waa kuma baadho waa hebel dee ninka waa kuma le wax laisle ciidanku ka tirsanya waa taktiiku isticmaalaya inaan la ogaanin isagu ku yahay markaan caynkaa yidhi baan waxaan arkay buu yidhi bahal dabayloo sidee u dhacayso waa dhaxan buu leeyay qabowga naftu kaa baxayso laakiin nebi maxamed markuu amarkaysiiyey kaca ayaa ilaahay subxaana wa tacaala kaanamaa amshi fii xamaam buu leeyay waxaabaad moodsaa xamaamadan laysku kulayliyo inaan dhex socdo buu leeyay ilaahay baa i kulayliyey buu tilmaamaya yani markaan ku dhaqaaqay amarkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa meeshii dhaxanta la gariirayey aniga waxaabaad moodaysaa buley kaanama amshi fii xamaam meelaha la isku kulayliyo inaan anigu dhex socdo diirimaad ayuu dareemayaa meeshii baan tegay buu yidhi oh, waxaan u imi buu yidhi abu sufyaan oo dabayshu ay dabkiisii iyo dharyihii iyo khaymadii iyo wixiiba ka dumisay oo dab yaroo la shiday dhabarka ku haya buu yidhi oo isku kulaylinaya oo le war ciddii guuri karta ha la guuro dadka ha la rara tilmaamaya ilaahay baa meeshii gebagabo ka rogo waa la tilmaamay qisadii aan soo koobay waa intaa dariskayguna wuxuu ahaa duruusun waa cibar waxaan isku dayayaa tobaneeya daqiiqe ee hadhay inaan u dan lahaa inaan tilmaamo labiibka qofka caqliga badanana waa la tilmaamaa o waxa qisadani ay tilmaamaysaa qofka muslimkaa ah iyo sida loo rabo inuu caqliga u adeegsado weliba xaalaadka uu khatarta ku jiro iyo muslimiintu siday u adeegsadeen wakhtigii dhibtu haystay inay caqli badan isticmaalaan maxaa ka mid ah waxaa jira istraatiijiyaadka dagaal waxay ku tilmaamaan taxdiid taxyiidu quwati alcadow wa ciddateeda amkan ciidanka iyo cidda kaa soo horjeeda xooggiisa haddaad dagaalka ka saari karto yacnii laba ciidan markay is helaan waxaa laga yaabaa inuu midi leeyahay tafawuq maadiya inuu qaabu kaaga sarreeyaa jiro waa inaad u fekertaa waxa uu kaaga sarreeyo sidaad u suuq tiri lahayd maalan tusaalaan ku siinayaa ninka dagaalyahankii marka dabaabad iyo kaara lagu soo kiciyo aanuu warari karin buuraley bay doontaan meel buuraleya markaad gasho ead ka dagaal galayso waxaad suuqa ka saartay kaare iyo dabaabadiyo wixii dad mari jiray oo dhan waayo buurta waxba kama qaban karto idan ciidankaagu markaa eh, dayaarada lagu dheeriya waxaan oo kale haddaad dhufaysiyo hoosoo adag aad qodato waxaad suuqa ka saartay dayaaradii waxay garaacaysay oo dhan adigu ma haysatid laakiin taxyiid baad ku samaynaysaa inaad iyada shaqo tiri karto muslimiintu waxay adeegsadeen caqli ah waa laga badanyey intaasoo goor baa lagu soo labalaabmaa toban kunoo askari baa ku soo socda sidee bay tiro badnida ciidankaasi suuqa uga saari karaan oo aanu dagaalka u geli karin waa caqliga keenay marka in khandaqa intaan leeg la qodo waa taktiig dagaal oo cajiiba ah oo aan carabi weligeed hore u isticmaalin oo ah ciidanka in suuqa laga saara inaanu dagaalka geli karin waayo waxaa laga yaabaa innaga hadday masaladu ina qabsan lahay dadku inu saddex u qaybsamo qola tidhaahda waana iska shahiidnu natiijada ilaahay bay saarantay ma adiga ku saarantay inugu dareeriyuno haddaynu ka xoog badannana waa ka xoog badanay haddii kalena jannaynu gelaynaayo sidaas inoogu dareeriya iyo qolo ducafoo tidhaahda war waxba ma qaban karna aan isi dhiibno waxba saciidan maa lagu samayn karayaa isi dhiibno uno dee iska tagno iyo dad sida cuqalaaga u fakera oo ah intaynu dil iyo dhaawac iyo mushkilad yarayn karno aan yarayno waxna iska dhicinno oo ah falsafadaasi salmaan alfaris iyo saxaabadii kale iyo raggan oo dhan bay isticmaalayeen waayo asalka dagaalka muslimku shahaadadu bay dhaheen malab istraatiijiya maaha bay dhaheen waa malab taktikiya waa maxay mujtamac oo dham inuu shahiid wada noqdaa ma aha maqsuudka wa ilaa hadduu kaasi qasdiga yahay nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ghaswatu bader muxuu lahaa ilaahayow haddii inta tan maanta la laayo dunida dib lagugu cabuda muxuu odhan waayey ilaahayow intanba shahiidnimo wada sii asalku waxa weeyaan ninka muslimkii inuu askarigiisa muslim ka ilaaliyo jundiga islaamigii inay guulaystaan in la ilaaliyo in la dhowro tagtig dabcan haddii dagaal la gelayo shuhada iyo dhaawac iyo dil waa imanaya laakiin asalku waxa weeyaan ximaayada qofka muslimkaa qofka muslimkaa ah in la ilaaliyo in allaaliya inta la ilaalin karo sidaa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu isticmaalay inuu ciidankiisa nabadgelin karo khandaqa intan leeg baa loo dhistay waxaa kaloo ka muuqata maadaama axsaabta is adeegsatay aanay isku hadaf ahayn taftiit in ciidanka kaa soo hor jeeda inaad burburin karto adoon dagaal la gelin maalan khatafaan iyo qabaa'ilkii la socday waxa lagu soo kaxeeyey in la siinayo maxay midhaha khaybar sanad barhkii nabigu calayh salaatu wasalaam iyaguu la hadlay wada hadal baa dhex maray eh, nin alxaari la odhan jiray baa u waday reer banu khatafaan wuxuu u soo bandhigaya fikrada odhanaysa midhaha madiine ulukeed qaata sanadka midhaha madiine ka baxa ulukeed qaato dagaalka ka baxa idinku awalba hadafka nimanka reermiigii waxay ahayd in magaalada soo boobaan iyagu dan kalaba nabi maxamed iskuma haynin quraysh bay saye nabiga calay salaatu wasalaam iyo yahuud laakiin iyaga dantooda waxay ahayd magaalada inay soo boobaan waxa la yidhi war waxa laydin siinaya waxay idinku dagaalka ka baxa markiiba waa aqbaleen kadibna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la tashaday nimankii madiine ka talinayay labadii saxaabiye saacadaynka iyo wixii la halmaala buu u yeedhay arrinkaasi muxuu idin leeyahay buu ku yidhi waxay idhahdeen ilaahay rasuulkiisi iyo nimankan carab la ydhahdo isku dar ra'yiga ma ra'yi horta adigu aad rabtaba ma waxii samada ka soo degayba mise waa ra'yi aad rabto wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay inaanay waxyina ahayn soo degay isla markaasina waxuu isagu doonaya inuu ahayna inuu yahay waxuu dadka muslimiinta u samaynayo reer madiina inaan gaaladu ka guulaysanin waxay idhahdeen bes haddaba ilaahay rasuulkiisi iyo anagu carab waa isnaqaanay weligeeba waa isdili jirnay midhaha madiine yaalla iib iyo marti waxay ku cunaan mooyaane afkooda weligood may gelin bay idhahdeen waxaanu ka iibino iyo waxayna martiyaan aanu martinimo ku siina mooyaane ilaa shiraa'an wakira mooyaane weligood afkooda may gelin maanto aanu islaamnayna naga qaadi maayaan buu nebigu leeyay yacni wuxuu tilmaamayay nebigu calayhi salaatu wasalaam sidii uu kala burburin lahaa ciidankan soo socda waa isnaad xasanaba ku soo arooray qisadaasi waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya alxarbu khudca dagaalku inuu khiyaamo yahay gebigiiba halka kuwa ka soo horjeedaana iyo nafsi lfalsafa bay isticmaalayeen xuyay ibnu lakhtab muxuu waxaanoo safara u waday inuu waxaasoo ciidana isku soo xidho markuu ciidamadii gaaleed oo dhan isku soo xidhay wuxuu haddana bilaabay inuu isku dayo kuwa madiine gudaheeda ku jira inuu kala furfuro dabeetana wuxuu ku guulaystay banu qurayda inuu kala baxo oo ah reer banu qurayda nebigu wuxuu tijaabinaya inuu ciidanka gaalada kala furfuro gaalada lafteeduna waxay tijaabinaysaa inay kala furfuraan maxay xilfiga nabigu wato calayhi salaatu wasalaam idan alxarbu khudca dagaalku ismiidaamin maaha dagaalku waa khiyaamo waa taktiig cid waliba waxay tijaabinaysaa inay guulaysato waxaase muuqato taktiigkii muslimiintu labadaynu guulaystay oo sida ay sheegaan inkastoo taarikhda ay mashhuur ku tahay laakiin sanad saxiixa kumay soo aroorin taarikhdaas waa masale iska mashhuura waana masala qawaacid alxarb asharciya aan khilaafaynin nucaym ibnu mascuud ninkii la odhan jiray soo islaamay khadi lcana in lagu yidhi ninkani waa nin aan markaa islaamay oo aanay gaaladu war badan ka haynin oo taktiik isticmaalaya inuu kala furfuro ciidanka gaalada dabeetana qolaba intuu u tegay buu war u sheegay Eh, reer banu qurayda wuxuu ku yidhi intuu u tegay waryaadhe way garanaysaano ninkii reer hebel baan ho waa kaaya waa kaa quraysh maanta intay dagaalka gasho hadday guulaysatana guulaysatay hadday guulaysan weydana dee way iska tegaysaa dhulkeedii bay degaysaa idinka haddii la guulaysan waayo two probabilities baa jira in la guulaysay in la guulaysan waayo haddii la guulaysan waayo magaaladan laydinkaga tago xaggaa nabad idinku helaysaa inta dagaal laydin geliyaa laydinkaga baxaya warya idinkaga bixin dagaalka ee ummada quraysh waxaad tidhaahdaan dagaalkaa idinla geli mayno ilaa madax keentaan mooyaano annaga nugula jira dabeetana waxay yidhahdeen wallahi waa ra'yi fiican ra'yigaasi inaanu nimankan weydiisano raahaayin bashariya cid meesha nugula jirta waa ra'yi fiican quraysh buu tugo wuxuu ku yidhi war dhegaysta nimankii nimankii ahaa <clears throat> reer banu quraydo ahaa heshiiskii idinla galeen way ka qoomamoodeen nabi maxamedna dib inoo aamini maayo ma yidhahdeen ilaa iyo aynu intaynu madaxdooda ka khiyaamayno ka qaadna aynu madaxa ka gurra mooyaane eh, hadday nimankaas idi idhaahdaan eh, rag meesha nala galiyo warkaa waxaa la rabaa in la bireeyo oo loo heshiiskaa lagula gale iska jiro ha aqbalina waa ra'yi bay yidhaahdeen labadii wafdi markay isu yimaadeen dee shakigii baa bilaabmay qolana waxay leedahay madax keena qolana waxay dhahdaan wixii la sheegaya taasina mari mayso dabeetna waxaa bilaabmay xilfigii qolo waxaa soo baxday suuqa in war adda inay lacag doonayeen boqatafaan heshiisiye iyo waxin lala gelayo waa la ibraasiyey xaggan waxaa soo baxay labadii kooxoodoo kale in ay ishayaan meesha waxaa muuqatay axsaabtii inay kala furfurantay waxaa kaloo yimi ilaahay ciidamadiisii dee dabaylaha qabowya waxa kan oo alla ku itixaamay waxay tilmaamaysaa markaa taktiigka ah taftiit quwa almushrikiin gaalada xoggeeda in la kala daadiya si ugu guulaystay ciidanka muslimiinta inay tahay haswat laxzaab waxyaabahay tilmaamaysay waxyaabaha ghaswat laxzaab laga faa'iidaya waxaa ka mid ah tajaaribta bini aadamka in laga faa'iidaysto oo khandaqakani makiide carabeed ma ahayn khandaqan iyo waxa kan godadkan loqoday dhaqan carabi ma taqaanay ma ahayn marka tajaaribta scientifica ama la nooca ama dagaaleed ama waxa kan waa dhaxaltooye bini aadamku u kala dhaxlo sidaa daraaddeed wixii dadka kale hayaan aan sharciga ka hormarayn in laga faaidaysto ee waktigu iska gebagabe aan tiltilmaamo un ma waxyaaba laga faa'iidaya waxaa ka mid ah ninka xaakimka ah hadduu bulshada dhib iyo dheefba la wadaago inuu dadka qof ku dhow uu noqonayo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam siday dadku maanta yeelaan ma imanin oo ma odhan khandaq baa la qodayaa dabeetana intuu madaraq yar soo qaato madaraqii koowaad buu ku dhuftay isagaa furay dabeetana intaa la dhinac dhigo madaraqa laga dhaqaaqo madaxda hadduu saasoo yeeshaa soo maaha dhagixii koowaad ee mashruucaasaa la dhigay bay yidhahdana dabeetana way ka dhaqaaqaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam halka adkaataa loo dirayy dhagaxa la gooyn waaya isaga loogu yeedhayay ciidduu gurayay dhabarkiisa iyo abeerkiisaa boodhoobayay kaasi waxa ay tilmaamaysaa dhib iyo dheef baynu la wadaagayay cunna isaga loogu yeedho layidha adiga iyo toban saxaabi bal soo dhuunta aan wax idin siine warkaalayaay buu yidhi waxa wax inoo sameeyey jaabire eh yacnii cunadiina wuu la wadaagay dheeftii iyo dhibtii iyo wax walba wuu la wadaagay taasi waxay sheegaysaa madaxdu hadday bulshadeeda dhib iyo dheef la wadaagto inay noqonayaan dad kalsoonida bulshada helaya oo maamul mijo iyo madax isu duceeya oo is aaminsan haddii kalena kuwana aragtayna isxantee ishabaara ayuunbay ku dambaynaysaa waxyaabaa kale meesha ka muuqda waxaa ka mid ah wakhtiga dhibtu jirto in dadka aan la baqangelin ee dadka la dhiiri geliyoo loo bushaareeyo saasi daraaddeed markay ugu dhib badnaayeen ayuu nebi maxamed bushaarooyinka sheegayay mafaatiixdii meelheblaayaan laysiiyey meelhebla warka markaa dadka jebinaya lama sheego maantana dadku wuxunbay ka warramaan in cadowga iyo xooggiisa la bumbuuniyo in dadka oo dhan askaxa aad ka dhigtid intaanay dagaal ma gelin inaad qalbiga jebiso ay wada baaba'aan taasina ma aha dhaqankii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo meesha aynu ka arkaynay jundiga siduu nebi maxamed u addeecayay marka kalsoonidu ay intan u dhisato oo iyadoo dhibtaas gaajo baqe dagaal tacab intuba iyagoo wada haysta marka la ydhaha hebelow kaco shaqadaa fuli inuu ogolaa inuu fuliyo waxaad ka garanaysaa markuu soo noqda ee muhimmaddii ilaahay wuu u fudaydiyey waxaad ogsoonaataa markaad muhimmad uu qur-aanku faray fulinayso markaasay karaamaadka iyo mucjizaadka iyo waxa kani dhacaan laakiin inuu meel iska fadhiyo karaama uma timaado waxaad maqlaysaa matala dagaalada afghanistan iyo waxaan waxaad ka markaad akhrido taariikhdooda waxaan dhacay kaba laakiin waa marka maxay dadku ay mukhlisiin yihiin xudayfa bnu bnulyamaan waxaasoo dhan markuu aqbalay wuxuu leeyay kaanama amshi fii xamaam waa la kuleeliyey markii uu soo noqdayna nebigoo tukanayuu u yimi dabeetana intuu nebigu salaada ka baxaya dhaxan gariiray buu yidhi qabowgii dhacayay nebiga ay arkay buu yidhi si uu gariirayo isagoo tukanayu maradu ku tukanayu dacalkeeday huwiyey buu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo nebi maxamed tukanayo xudayfe intuusa dhaweeyey ayaa marada dacalkeeda la huwiyey uu nebigu ku tukanayay waxaa kaloo aynu ka arkaynaa goobta dhibtu ay jirto in dadku ilaahay ku tiirsadaan oo baryada ilaahay la badiyo waa meeshuu nebigu ducada badan akrinaya allahuma unzila alkitaab hzim اaxzaa ilaah kitaabka soo dejiyo oo xisaabtiisu degdegta badantahay oo ihzim eh, اlaxzaa ilaah u jebi kuwa kan qofka mu'minkii inuu ilaahay subxaanaه wa tacaala tala saarto waxaynu kaloo arkaynaa waktiga kan bulshadu siday u kala qaybsanto qayb munaafiqiina iyo ducafaa liimaan oo jaba oo war xun iyo baxsado iyo si loo dhuunta iyo wax ka warama iyo dad yaroo arkaanta bulshadu ay ku tiirsantaya oo laakiin aan iyana dad ismiidaamiyo qura ahayna dad caqliga adeegsadaah oo runtii wax badan baynu ka warrami kari lahayn oo khaswadanaynu ka faa'iidi lahayn laakiin khaswadiina taariikh ahaana ugama wada warramin oo ma wada sheegin wixii laga faa'iidayeyna ma wada tilmaamine waxbumaan ka tilmaamay wakhtigii la qoondayeyna wuu dhammaaday wallahu aclama bilahi tawfiiq sheekh mustafa jazaaka allahu khayran khayra aljazaa muxaadarada aad noo soo jeedisay qiimaha badan ilaahay subxaanahu watacaala intii dhegaysatay dhammaantooda ku anfaco ilaahayna adiga subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka ha kuugu daro intii dhegaysatay ee inta badan usoo sabirtay ee fadhidayna ilaahay subxaanahu watacaala miisaankiina xasanaadka ha idinku daro muxaadaradii intaas ayay ku dhan tahay maanta insha allahu tacala